bismi bismillaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo afaraad oo suuratlmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxyaabihii oo khuraafaadka ahay oo jaahiliyadu ay sameeyeen oo tashriicaadkii ay sameeyeen jaahiliyadu baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii ay sameeyeen oy axyawaankaas ay u wakfi jireen asnaamtooda isla markaasna ilaahay ay kula been abuuro jireen oy dhihi jireen ilaahay ayaa arrintan raalli noogoo nafaray arrintaasaa ilaahay subxaanau watacaala uu ku radiyey markaasuu dhahay ilaahay kuwa kufriyey ayuu dhah ilaahay alla ayay ku been abuuranayaan agsarkooduna waxba garan maayaanow dha ilaahayo inay arrintaasi iskala tahay ma garanayaan maxaa yeele waxay taqliidsadeen aabbaadooda ayay taqliidsadeen oy arrintaas ka soo gaarin ku saabsadeen haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa markii loo sheego qur-aanka oo rasuulka xukunkiisa loogu yeelayo kitaabka alle inaysan waxba qaadanayn aysan dhag u dhigayn oo ay leeyihiin waxaanu ku kaaftoomaynaa wii aynu ka soo gaarnay aabbaadeeni oo diin iyo shareeca ayaanu raacayna ay leeyihiin iyo sida alle ugu radinaayo ayaa ilahi aa nooga warramaya aayadatan marka aayaddaanu aayaddii hore ayay la xidhiirtaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay nimankaa mushrikiintaa tacaalow kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzalallaahu alla uu soo dejiyey iyo wa ila rasuuli rasuulka qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay xasbunaa kaa kaafigaynu waxa annaga nagu filanu maa kii weeye wajadnaa aanu ka helnay calayhimaaya korkiisa aaba'ana aabbayowgayn waxaan aabba'adeena ka hernay ayaa maaragtay aan ugu filan ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabba'uhum axasbuhum daalika isoo qadaro kaas miyaa kaafinaaya walow kaana haba ahaadeeno aabba'uhum aabbayowgoodu laa yaclamuuna kuwa aan ogsoonaynin shay-an shay walaa yahtaduuna aanan ku hanuunayn xaqa ma aabba'dooda iska raacayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay tacaalow kaalaya hadda lamiirkan lahumta wuxuu u noqonayaa wa aktaruhum ayuu u noqonayaa waxaana loola jeedaa kuwa cawaamtooda oo caamada ahaa loola jeedaa faa'ilkuna waxau ixtimaalaa inuu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam ama nabiga asxaabtiis oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu yeeraayo arrintan amba asxaabta ugu yeeraayaanba alla wuxuu yidhi waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo qoladaas tacaalow kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzalallaahu alla uu soo dejiyey wixii ilaahay uu soo dejiye qur-aankaasa u kaalaya iyo wa ila rasuuli rasuulka u kaalaya oo waxa weeye rasuulka xugunka ha idiin caddeeyo oo axkaamta ilaahay ha idiin caddeeyo u kaalaya oo arrintan ku tacalluqaysa markii loo yidhaahdo oo waxa weeye taxliil min taxliili maa xaramtum weeye waxaad xarimteen oo laydin xalilo qaaduu waxay leeyihin owdha ilaahay xasbunaa annaga kaa sugayno waxa nagu filan oo annaga aan maaragtay a ku kaaftoomayno maa shaygii weye wajadnaa aanu ka helnay calayhi korkiisa aabba'ana aabbayowbayn waxay leeyihin wixii ilaahay soo dejiye annagu ma doonayno xukunka rasuulka ma doonayno waxa nagu filanna waxaa weeye waxaan aabbaadeenna ka soo gaarnay oo diin iyo shareeca ah sidaa markay yidhaahdeen ilaahay isagoo ku radinaayo wuxuu yidhi qaala tacaala usoo qadara meeshaan ilaahay wuxuu yidhi ayalow kaana aabbaahum hamdadaa waxay gelaysaa shay maxduufa shaygaa maxduufa ayaa wowdaana ku cadfan tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala axasbuhum daalika kaas miyaa ku filan oo wixii taqliidaadka ah ayo aabbaayadu ay gaareen ah walow kaana haba ahaadeen aabbaahum aabbayowgooda laa yaclamuuna kuwa aan ogsoonaynin shay an shay oon guul waxba aan ka garanaynin walaa yahtaduuna aanan hanuunayno xaqaan ku hanuunayn istifaamtaa waxay noqonaysaa istifaamun inkaari bay noqonaysaa wa wixii aabbaadooda ay ka gaareen waxba ku tari maayaan maxaa yeele aabbaadooda dad wax ka saaya ma aysan ahayn dad xaq ku hanuunaya ma aysan ahayn marka waxaa weeye taqliid taqliid oo maaragtay sharci darro ah in layska raacaho ma banaana waxbana waxaa weeye kugu tari maysa weeye marka aayadda horanto waxaa ilaahay uu ka cabiray yacqiluuna aayaddaana yaclamuuna ayaa laga cabiray marka hadda waxaa la leeyahay aayad kalanteedna ma alfayna ayaan soo marnay suurat lbaqara intaasoo dhan waa islamida waxaa laga wadaa tafanun ayaa laga wadaa alaydi oo shay hal kelimo in markaas mar walba la adeegsaday ayaa la diidayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow calaykum laazimow dha ilaahay anfusakum naftiina laazima ayuu dha ilaahay laa yadurukum idin dhibi maayo min dullalla lumay ilaa waktigii isadaytum idinku aad hanuuntaan ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum nuqudkiina ahaaday jamiican xaal ahtiin kuwa dhan fa yunabi'ukum deedna alla waa idin warramayaa bimaa kii kuntum ad tacmaluuna kuwa camal fala ilaahay subxaanau watacaala markii uu ka soo warramay taqaaliidaadkii oo maaragtay waa mushrikiinta jaahiliyada iyo kuwii waktiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam joogay oo aabbaa'oodii ku dayanayay siday maaragtay u qaldanaayeen iyo sidii ilaahi subxaanahu watacaala hadalkoodi ugu radiyey aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu kula khidaabayaa dadka mu'miniinta marka waxaa la sheegay aayaddaanu waxay ku xidhan taha layidhi aayadda ka horaysa oo laa yaduruku man laladaan waxay noqonaysaa man lalla min ahlilkitaabi aa layidhi macnuhuna waxa weeye ilaahay subxaana wa waxa uu nagu kalifay qitaal alkufaar weye gaalada inaanu la jihaadno ilaa ay ka islaamayaan gaar ahaan ahlu kitaabka ama ay jizya ka bixinayaan haddii ay gutaanna waxaa weeye naftooda way naga reebeen mana na dhibaayaan oo kufrigooda kuwa noo dhibi maayo culamada qaar wuxuu yidhaha aayaddaani musanafo weye war cusub weeye way ku degtay dadka xusaadda ay ku degtay oo waxaa la leeyahay macnuhu waxaa weeye calayka bixifdi nafsika naftaada inaad xifdisaa waajib kuu ah hana uban bixin adiga qayrkaa laa yaduruka lala luman lala weeyo qof lumay lumitaankiisa waxba kuu dhibi maayo marka hadda sidaasna waa la yidhaaho waa insha allahu tacaala aayaddaanu dhowr macno iska leeda waana ku tegaynaa mu'miniinta marka ilaahay subxaana watacaala markii qulooyinkaas laga soo waramay naftooda inay xifdiyaan oy ku dadaalaan oo ka ilaaliyaan waxyaabaha qolooyinkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow calaykum maxaa leeyihi alamraa lasoo qadinay ilzamuu laazima anfusakum naftiina laazimuud ilaahay waxa weeye axfiduu haa weeye nafta xifdiya waquumuu bisilaaxihaa weeye silaaxeedana uquma calaykum laazimow dha ilaahay anfusakum naftiina laazima oo nafta xifdiya wixii maslaxadeedaana uquma ayaa laga wada haadayn laa yadurukum idin dhibi maayo dha ilaahay man dullalla lumay idaa waktigii isadaysum aad hanuuntaan marka saxa uu soo sheegna laa yadurukum man lalla idaa sadaytumtaan waxaa loola jeedaa aa layidhi laa yadurukum man lalla min ahlilkitaabi qof ahlukitaaba oo baadiyoobay waxba idin dhibi maayo ama waa qayrkoodaa loola jeedaa waa dadka cusaada si siaan marka hadda axaadiis dhowra aan ku sheegi doono marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa laa yadurukum idin dhibi maayow dha ilaahay min dullalla lumay idaa waktigii istadaytum idinka muuminiintaahu aad hanuuntiinow dha ilaahay sidaasaa ilaahay leeyahy subxaana wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaana marjicukum nuqudkiina ahaaday oo haddii adduunyadan laga tago ilaahay haddaba meel looga maqan yaha ma jirto laakiin maxkamadda ilaahay qiyaamo weeye meeshaas ayaa cid walba lagu xisaabayaa qofkii ahlulxaqa iyo qofkii ahlulbaatila jamiican xaal kuwa dhan fa yunabi'ukum dibeedna alla waa idin warramayaa oo alla waa idinku jaasinayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal falow ilaahay sidaa ayaa ilaahay subxaana watacaala muuminiinta ula khidhaabay oo sidaas ayaa ilaahay wax u amray subxaana wa marka waxaa laga wadahaa layidhi laazima naftiinna xifdinteeda iyo hidaayadeeda iyo dhawlid naarta laga dhawro taasaa markaasaa laga wadahaa layidhi laa yadurukum aan la ladaana marka ciidaa waxaa weeye khilaaf ayaa ku jira haddii la yidhahdo waa ahlu kitaab waa sida habdahrii soo sheegaynay oo waxaanala amray ahlu kitaabka inaanu la jihaadno ilaa ay ka islaamayaan ama ay jiso ka dhiibaayaan haddii ay islaamaan waaba islaameen haddii waxaa weeye jizye ay dhiibaanne kufrigooda ayagoo jizye laga qaadaayo oo maaragtay ah xukunka islaamka ku hoos jira laakiin kufaara waxa weeye kufrigoodaas wax naga dhibi maayo haddii la yidhaahdo waxaa weeye dadka kaayantoodaa loola jeedaane ayagana waxa weeye war kale ayay iska leedahay oo waxaa la yidhi waxaa daliila ah xadiis oo laga wariyey abi saclabat alkushani abi saclabat alkushani waxau dhahay aayaddan waxaan ka su'aalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkan wax ka weydiiyo dhahay macnaha aayaddan loola jeedo markaasuu nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam i'tamiruu bilmacruufi macruufka fara ayuu dhahay watanahow cani lmunkari munkarkana iska reeba xataa idaa ra'ayta markaad aragto shuxan mudaacan bakiilnimo layska adeecay xataa idaa ra'ayta markaad aragtid shuxan mudaacan bakiilnimo la adeecay shuxiga waxaa la yidhaha nihaayatulbukli wey bukliga meesha ugu dambaysa weeye bakiilnimo la adeecay waxaa loola jeedaa saaxiibkiisa ayaa iska adeecayo qofku waxa weye wuxuubu iska jeclyaaba bukligu iska jecli oo wax walba markaasi waxa weye waa ku bakiilayaa wax markaasi farala iyo wax sunaa intaba waa ku bakiilayaa markaad aragto bakiilnimo layska adeecay iyo wahawan mid tabacan u dhaha inagu hawe oo layska raacay oo qofku waxa weeye hawadiisa iska raacay hawadu waxa weye maa tamiilu ilayhi nafsu min alqabaa'ixi waxa naftu ay u oo dunuubta foolxumada ilaa naftu waxay jeceshahay waxyaabaha qabiixaadka ah oo foolxumada ayay jeceshay haddii aan laga celin iyo wa dunyan mu'asira adduunyo oo wax saamaysay adduunyo wax saamaysay oo qofka waxaweye adduunyadu ay la weyntaa weye macnaha waxaa laga wadaa qofka adduunyada haystaa wuxuu ka hor marinayaa aakhirada oo wuxuu hor marinayaa adduunyada ayuu hor marinayaa adduunyadiisa iyo aakhiradiisa qofka waxaa la weyn adduunyadiisaa la weyn wadunya mu'asira adduunyo wax saamaysa iyo waicjaabu kulligii ra'yin bira'yihi qof kasta oo ra'yila markuu ra'yigiisa uu cajab geliyo oo is yidhaahdo qofku qof adiga waxaa weeye ra'yi kugu dhan ma jirto is yidhaahdo marka waxaa weeye qof kale ra'yigiisu macajab geenaayo asaga keliya ayaa ra'yigiisa u arka inuu sax yahay qof kale naseexa ka maqli maayo riwaayad kaleentood waxaa maaragtay lagu ziyaadiyey ah, waijaabu kulli dii ra'yin bira'yi qof walbana ra'yigiisa uu cajab geliyo dhahay nabigu alayh salaatu wasalaam facalayka binafsika u dhahay nabigu naftaada laazim marka calaamaadkaas la arko waxa weeye naftaada laazimo naftaada ka adkaawo xadiis xaakim uu weyey iyo qayrkiisa oo saxiixa ayaa sidaas ah oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu xadiiskaas ku weydiiyey saxaabiga la yidhaahdo abuu saclabata alkhushani nabiga calayhi salatu wasalaam aayaddan sidaas ayuu oga jawaabay riwaayad kaloo waxaa jirta markii la dhaafo wajaabu ku yidi ra'yin bira'yi nabiga uu dhahay facalayka binafsika naftaada laazim wadaci cawaama caamadana ka tag dadka caamada ah oo markaasi arrimahaas ay ku sugnaadeen faraha qaad fa min waraa'ikum ayaamu sabr walaashiina waxaa ah oo imaan doonaba inagu ayaamo oo la yidhaha ayaamu sabri weye waa macnaha ayaamo oo sitanka ay baratay sida hadda zaminkaan aan joognoo kale faman sabara fiihinna qofku maaragtay ku sabra ayaamahaas aballa cala janb waxau qabsaday dhuxul daba ayuu qabsaday oo qofka waxa weeye yeminkaas dhibaatada jirta oo maaragtay diiniga ah ku safra wuxuu noqonayaa qof dhuxul oo daba gacanta ku haya lilcaamili fiihina qofkii ayaamahaas ayaa musabriga ah, camal fala waxaa u sugnaadow dhaha inagu mithlu ajri khamsiina rajulan yacmaluuna misla camalikum wuxuu isku leeyahay konton nin oo waxa weeye adinka idinkamida ajirkooda oo kale ayuu iska leeyahy kolliy hadda saxaabada lagu gaari maayo fadli iyo khayr lagu gaari maayo laakiin waxaa weeye sifo oo kamida sifaadkooda ayaa la tilmaamayaa marka hadda diintu inay dhibaato dhalayso oo qofka camalku uu ku adkaanaayo oo daacadu ay adkaanayso haddii waxaa weeye shiraarta ay bataan fiskiga oo bato masaa'ibta ay badato ayaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam arrintaasna wax la arkayo bacda rasuulillaahi soo baxay weeye cidmaan hadda annaga naga horaysiiyo kuwa hadda aan joogno iyo kuwa ka dambay doonaba intaas inay iska muuqdaan ayaa wax cad ah weeye maxaa yeela waxa weeye qof walba waxa weeye bukhligo iska jeclaaday hawadaa layska raaco qof walba wixii hawadiisa ayuu iska raaco waayaa ee sharci waa laga tegey adduunyadu waxbay saamaysayo qofku waxa weeye adduunkiisa iyo aakhiradiisa adduunyadiisa u jecelyahay nin walba hadda ra'yigiisa cajabgema ummadda markaad aragto meel laysugu yimaado oo masalan ba laysu naseexay tago nin kastaba ra'yiga isagu uu doonayo in la fuliyo ayuu doonayaa markaasa haddii labaya tobanka la hadlaayo ayagoo meeshaas waxba go-aana laga gaarin ayaa laga tegaya maxaa yeele nin walba ayaa waxaa qariisa ku noqotay in isaga ra'yigiisa mooyaane ra'yi kale uusan jirin marka arrimahaas markaad aragtaanu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam naftiina laasimo dadku waa dad maaragtay ah xumaaday ka dheeraada ayuu dhahay ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiina aaday jamiican xaalaasiin kuwa dhammoodha ilaahay fa yunabi'ukum alla waa idin warramayaa bimaakii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala allana waa idinku jaazinaya marka hadda aayaddan xadiidkaasu waa xadiid laa weye marka hadda aayaddan waxaa la yidhi daliil u noqon maysaa la yidhi in amar dadka la amra maxruufka laga tago oo markaasi waxaa weeye munkarka la nayo laga tago dee wuu mahanbaadiyey oo waxaa weeye saxaabiga jaliilka aho sayidina abubakr sidiiq ayaa waxaa la sheegay isagana maalin isagoo mimbar saaran ayuu khudbeeyey baa layidhi markaasuu wuxuu dhahay yaa ayuha annaasu inakum taqra'uuna haadihi alaaya badyaabo waxaad akrinaysiin aayaddan maxaa yeele aayaddan zamanu saxaaba ayaa ta'wiilkeedaba war badan ayuu ka yimiday marka aayadda aad akrinaysaa ogahay watallacuunaha fii kayri mawliciha booskeeda meelaan ahayn ayaad ma dejinaysiin walaa tadruuna maa hiya waxay ma garanaysiin wa inii samictu rasuulallaahi u dhahay sala allahu calayh wasalama iyo abubakar wuxuu dhahay rasuulka ayaan maqlay sala allahu calayh wasalama yaquulu isagoo dhahaya ina naasa dadku idaa ra'ow munkaran munkar hadday arkaan falam yugayiruuhu aysan doorin oysan wax ka qabanin amahum ullahu biciqaabin ilaahay wuxuu ku camumaya oo ku caam yeelaya oo ku simaya ciqaab ayuu ku simaya waa u dhahay maaragtay fa'muruu bilmaxruuf maxruufka fara wanhuu cala lmunkari munkarka reeba wayataqtaruu biqowli illaahi caza wajala ilaahay qowlkiisa ha ku kasoominoo yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum ha ku kasoominoo dha oo nin walba yuusan dhihin aniga naftii nafteyda aniga bas nafteydan ka adkaanaya taas waxaa weeye ha ku kasoominoo dha wallaahi lata'muruna bilmacruufi w macruufka aad fahaysiin walatanhawuna cani munkari munkarka aad waa reebaysiin oo layastacmilanna allaahu calaykum ama ilaahay waxuu malax idinkaga dhigayaa shiraarakum kuwa shiraartiina dadka idinkuwa sharta badanne ayaa malax laydinkaga dhigayaa fayasuumuunakum suu alcadaab markaasay cadaabka midkiisa xun ay idin uma layadcuuna khiyaarukum dadka akhyaartiina ayaa ilaahay tuugaaya dhibaatadu markay timaado falaa yustajaabu lahum waxba laga aqbali maayo maayada waxaa wax looga aqbalaynin waxaa la rabay inay marka horo waxa weeye dadka silaaxiisa ay ku dadaalaan haddii waxa weeye cid walba iska aamusto oo fasahaadka uu bato xataa dadka ikhyaartaa waxba laga aqbali maayo waxaa kaloo la weriyey wuxuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam maa min qoomin dhahay qoom ma jiro oo fiihi munkarun wasuna fiihim qabiixun qoon ma jiraan buu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam dhexdooda lagu samaynaayo munkar shay qabiixa ah oo xun oo foolxumaana ah lagu jidaynaayo falam yugayiruuha aan doorinaynin walam yunkiruuha aan inkiraynin ilaa waxaqallah ilaahay waxaa maaragtaya ah uu ku sugayaa an yacumahum bilcuquubati jamiican ilaahay cuquubo inuu dhammaantood ka sima imaanayso uma laa yustajaabu lah waxba laga aqbali maayo abubakar sidiiq waxau dhahaa layidhi ina haadihi alaaya aayadan taciduunahaa ruksatan rugso ayaad ku tirinaysiin ou dhahay wallaahi maa unzila aayatan ashadda minhaa wallaahi yaan ku dhaartay ayuu dhahay aayad oo ka darana ma soo dejin balse marka hadda culummadu islaamku markay ka hadleen aayaddatan waxay yidhaahdeen munkarku waxaa weeye radintiisu maraaxil weeye oo xadiidka nabiga calayhi salaatusalaam waa sow dhahay man ra'aa minku munkaran falyuhayiru biyadi qofkii adinka idin munkar arka yadiisa ku duuliyo waa hadow awoodu helaayo fain yastadic haddaysan karayn fa carabka ka suuriye fain lam yastadix haddaysan karayn fa qalbiga ka suuriye walaalika alcaqu liimaan iimaanka darajaadkiisa taasa ugu laxiibsan marka waxaa la leeyahay markii waxaa weeye la waayo in maaragtay ah, gacan laga suuriyo iyo in lisaan laga suuriyo ayaa aayaddan lagu camal falaa leeyahayo qalbigaa laga nacayaa markaasa ah, carabya naftii ay markaasa imaanaysaa oo xadiidkaanu hore wuxuu cabirayaa oo abiu taclada nabigu u weydiiyey aayaddasan fasirkeeda markii munkarka la waayo wax yad ku zuuli kara oo ka zuuli kara oo fursadaas adyeysa labadaas marxalo ayaa maaragtaa taas imaanaysa laakiin ayadoo yadda laga zuuli karo ama lisaanka laga sheegi karo waxaa weeye laabudda waa in ama yadda laga zuuliyaa haddii kale waa in lisaanka laga sheega taasaa markaasa aayadda laysugu geynaya macnaheedaa layidhi yaa ayuha aladiina duulka aamano rumeeyeenow shahaadatu baynikum baynkiina markhaatiga ahow dha ilaahay idaa waktigii xallara uu ku soo xaadiro axadakum miskiina almowtu mowtka uu kusoo xaadiro xiina alwasiyati dardaaranka waktigiisa isnaani laba weeye isnaankaasoo dawaa cadlin cadaala u saaxiiba oo minkum idinka idinkamid ahow dha ilaahay oo ambase aakharaani laba kaleentood weeye oo min kayrikum idinka kayrkiina oo aan diintiina haysanin in amtum idinku larabtum haddaad safraytiin fil ardi dhulka aad ku safraysaan fa asaabatkum dabeedna idin asiibto musiibatu mawti mawtki musiibadiisi aakharaankaasoo taxbisuuna uma aad soo joojinaysaan min bacdi salaati salaada bacdigeeda fa maana way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan idan sabtum haddaad shakisiin oo aad ka shakisaan waxyaabihii hore ay u sheegeen waxayna ku qawlayaan laa nashtarii anagu shiraysa mayno bihi billaahi alle samanan dheer ku shiraysa mayno oo ilaahay subxaanau watacaala beer inaan ugu dhaaranno dhees ku shiraysa mayno walow kaana haba ahaado midka loo dhaaranayo ama midka loo markhaati ka kacaayo daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba laha aado walaa naftumu mana qarinayno shahaadat allaahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay uuna amray inaa anaguna idaa waktigaas haddii aan qarino la min alaasimiina kuwa dindaawe ayaanu ka midna meeshaan waxaynu ka gelaynaa saddex aayadood oo macnahooda isku xiran yihiin saddexdaas aayadood waxa weeye aayadaha qur'aanka waxaa la yidhahdaa waa kuwa ugu dhib badan baa layidhi xagga icraabta markii la yidhaahdo xagga maaragtay axkaamta markii la yidhaahdo culummada islaamka waxa weeye ishkaal ayay ka bixiyaayeen baa yidhi icraabkooda iyo tafsiirkooda iyo axkaamkooda way waxay yidhahdeen culummadu min ascabi aayilqur'aani aayadaha qur-aanka kuwa ugu aday ka yihiin haddana ugu maaragtay ishkaal badan oo isdhexgeli og balse hadda waxa weeye waa la dadaalayo aayadaha kan saddexdaahu axkaamtooda lagu sheegi doonaa waa axkaam oo mansuuqaah ose sida badan waay marka ku dhib badnaadeen waa sidaas weeye waxa weeye aayadatan aynu meeshaan ka gelayno ilaa labada aayadoo kalentood waaqaco kaliya ayay ku yimaadeen yimaadeenoo ku dhaceen marka horta waxay iska leeyihiin sababunusuulay iska leeyihiin haddii aan sababunusuulkaas aan la sheegine aayadaha la fahmi kari maayo oo waxay ku xiran yihiin fahamkoodu sababunusuulkay ku xidhan yihiin maxaa yeele qur-aanka waxaa jira aayado badanoo haddii aan sababunusuulkooda la sheegin fahamkooda uusan soo degdegaynin oo lafdiga haddii la iska macneeyo keliya inaan saas wax lagu fahmayn ayaa imaanaysa marka hadda waxaa weeye waxaan soo qaadanaynaa sawnusuulkooda ayaan marka hore soo qaadanaynaa kabacdina waxaa weeye aayaddan ugu horaysa markaan casharka ku soo koobno casharkeena dambe ayaan ku delaynaa kuwa kale sidaas ayaana haddii ilaah ilaah lagu fahmi doonaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow shahaadatu baynikum baynkiina markhaatiga ah dhexdiina markhaatiga ah ilaa waktigii xallara uu ku soo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowd oo ku soo xaadiro asbaabulmowd uu ku yimaado xiina alwasiyati dardaaranka waktigiisa isnaani laba weeye labadaasoo dawaa cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid ah waxa weeye khabar oo bimacna alamar ah weeye oo waxaa laga wadaa labaha markhaati kacaano weeye labaha markhaati ka aanu oo markaasi idinka idinkamida ah, oo dadkiinaan muslimiinta ah weeye ow ambase ayuu dha ilaahay haddii labadaas la waayo aakharaani laba kaleentood weeye oo min kayrikum idinka kayrkiina oo min kayri millatikum weeye diintiina islaamka aanan haysanin ayaa ayaguna markhaati noqonaya waase goormee in antum idinku larabtum haddii aad safraysiin fil dhulka aad ku safraysiin oo safar aad tihiin fa asaabatkum dabeedna haydin asiirto musiibatulmowti mowtki musiibadiisiio asbaabumardu idinku yimaado aakharaankaasoo ka sifay taxbisuuna maaha soo joojinaysaan waa kuwa aan miladiina ahayni min bacdi salaati salaada bacdigeeda markii waxaa weeye markhaatigoodii markaasi ay sax noqon weyso ayaa la dhaarinayaa fayaqsimaani way dhaaranayaanow dha ilaahi alla ayay ku dhaaranayaan in irtatum haddaad shakisiin oo waxyaabaha markaasi ay markhaatiga ay ka ahaayeen aad ku shakisaan inayna si xaq uga markhaati kicin waa ogaa doonaa hoose nusuulkaan ku ogaa doonaa waxayna leeyihiin ayagoo ku dhaalanaya laa nashtarii annagu sharaysamayno bihi ay bilxalifi bilaahi oo lagu dhaarto oo been loogu dhaarto tamanan dheef ku sharaysamayno taman ku sharaysamayno adduunya ku sharaysamayno weye waa la na'kuduhu bedel waxaa weeye ciwal shay ciwala oo aan qaadanayno bedelkiiso adduunyaa weeye oo ilaahay subxaana watacaala ugu dhaaramayno been ugu dhaaramayno saasay leeyihiin walow kaana haba ahaaday leeyihi midka loo dhaaranayo ama midka loo markhaati kacayo daa qurbaa qaraaba mid u saaxiiba walaa naktumu mana qarinayno shahaadatallahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay uuna amro inaan gudano ma qarinayno imaa anaguna idan waktigaas haddaan qarino la min alaasimiina kuwa dingaabay idaan ka midna marka hadda waxaa waxaan ka sheegaynaa saw nusuulka wey saw nusuulka marka aayadatan waxaa la yidhi nin la dhihi jiray nin la dhihi jiray hadda waxaa jirta xadiisna waa jiraa oo isaguna maaragtay oo isaguna aayadahan saw nusuulkooda ka warramaya waa jiriyaan oo markaasi xadiisu albukhaariya isaguna waa jiraa weye marka hadda waxaanu soo hormarinaynaa sabab nusuulkooda ayaanu soo hormarinaynaa xadiidka bukhaariga iyo maaragtay eh, eh, asbaabu nusuulkan kulli waa isleeyino iyagana waxaa weeye xadiidkaa laga soo qaatay kolka hadda ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka warramayaa sida waaqicadaas dhacday ay aheeday waxaana markaasi ku bayaaninaynaa sida maaragtay hadda idin sheegnay casharkeenna dambo annagoo isku xooyeyna saddexda aayadood isku xigi doona ayaan ugaga warrami doonaa haddase waxaa weeye casarkeena meeshaasa noo joogo wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu fa in cusira haddii lagu dhaalacdow dha ilaahay waxaa ilaahay subxaana wa nooga soo warramay casharkeenna aydii ugu dambeeyey aayaddii aynu soo dhahnay casharkeenna horo waxay ku xiran tahay saddexdan aayadood soo socota isku sabab nusuulay ayna yihiin oo ilaahay subxaanau watacaala arrin dhacday zaminkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waaqica dhacday oo halkaas mar xugun yeelatay kadibna waxaa weeye xukunkeedii la rafciyey asii waxaa weeye markaas xugunka jiray uu sida tan ahay ayaa ilahay halkaan noo sheegaya marka hadda intaanan aayadahan kale macnahooda aana u gelin waxaanu maaragtay meeshaan ka sheegaynaa oo marka hore aanan soo sheegin saddexdan aayadood asbaab asbaabunusuulkooda waxaa la sheegay oo soo aroortay nin la dhihi jiray budayn ama busayl la dhihi jiray oo bani sahmi ahay saxaabiga la yidhaahdo camar ibnu ibnulcaasne uu xoreeyey oo mawlihiisa uu ahay iyo nin la dhihi jiray caday ibnu badaa iyo tamiimudaari saddexdaas nin ayaa madiina ka safray baa layidhi madiinatu rasuulilah waxay u safreen baale arla shaamay u safreen tijaaro ayay dhulkaas u aadeen ayagoo marka dhulkaas jooga ayaa ninka la yidhaahda budayl assahmi ayaa waxaa ku soo xaadiray baa layidhi mawdaa ku soo xaadiray marka ninkan budayl la yidhaahdo nin muslima ayuu ahay labadaa nimoo kaloo nina la yidhaahdo caday ninaynu yidhaha tamiimudaari waxay ahaayeen nasaaro ay ahaayeen diinta nasaaraday haystaanoo masiixiyiin bay ahaayeen ninkaan marka la yidhaahdo budayl ninkaan la yidhaahdo markii asbaabumayska uu kusoo xaadiray warqad ayuu qoray baa la yidhi warqaddii wuxuu ku qoray baa la yidhi alaabtiisa iyo waxa uu wato oo badeeca ah intay la eg yihiin ayuu qoray baa la yidhi waxyaabaha uu qoray marka waxaa ka mid ahay oo wasiiqada waxa la yidhahdo uu ku qoray jaam oo maaragtay ah, lacag ah lacagta asmaanti hore waxa weeye iyadoo looxaana ah oo isku dheganaa la wada jiray marka shay markaasi loox camala oo silo ah oo lacaga ah, ayuu watay baa layidhi wuxuuna gaarayaa la yidhi saddex boqol oo misqaal saddex boqol oo misqaal waxay noqonayaan saddex boqol oo diinaar oo lacagta dahabka ayay gaarayeen markii waxaa weeye la sarrifo oo geedkaas wuxuu ahay geed lacag badan ku fadhiyo waxaana la marmariyaa la yidhi oo dusha sare laga mariyo dahab ayaa la mariyey wuxuu amray baa la yidhi busayl laba nin nimoo la socotoo nasaarada ahay inay alaabtiisa ay u sallimaanay u dhiibaan dadka asaga warasadiisa ah sidaas markuu qoraalkaa uu sameeyey budayl ninkii ahay waa dhintay baa layidhi oo wafaadaasku kusoo xaadiray markii ninkii uu dhintay asaguna waxaa weeye markii uu warqadaas qoray alaabtiisou ku dhex ridaa layidhi waxaa la yidhi alaabtiiyay fasakeena layidhi waxay ka heleenaa jaamka ayay ka heleenaa layidhi way qaateenaa layidhi markay jaamka ka heleen ilaa waxaa weeye fillo oo badan oo markaasi isku dheganoo qaras badan ku fadhida weeye saddex boqoloo diinaar wax sahla ma ahayn kolkaasay waxay ku iibsadeen baa layidhi kun dirhamay kala baxeen kun dirham ay kala baxeenaa layidhi marka way soo baxeenaa layidhi alaabtiay soo qaadeen markay soo xaadireen madiino ayay waxa weeye alaabtiisii waxay u dhiibeen baa layidhi dadka asaga warasadiisa ahay wayna ku yidhaahdeen ninka asaga ahay waa dhintay alaabtiisana waa kana yidhaahdeen marka nimankii warasada ahay alaabtii markay fatasheen waxay ka heleen saxiifo warqad oo ay ku qoran tahay wixii ninkaanu uu xoola lahaayo dhan oo nimankaanu u dhiibay waxaa markaas laga helaa la yidhi warqadda qoraalkaahe jaamka oo filada ahay ayay ku heleen warasadiisi way fafatasheenaa layidhi way fafatasheen jaamku waa ka waayeen baa layidhi markay arrintaasu dhacday labada nin oo maaragtay ah, adow iyo tamimudaari ayay u yimeeyeena layidhi markaasu waxay ku dhaheen waxay yidhaahdeen baa layidhi ninka annaga saaxiibkeenna oo waxa weeye annagu dhaxalkiisa aan leenahay wax markaasi lagu baaniyey miyaa jira asaguusan nafkiisa walah uu cunay miyaase oo xoolihiisa ka cunay markaasay maya dheheen kolkaasay waxay yidhaahdeen alaabtiisa walah uu ka gaday miyaasee ninkaan markaasay maya dhaheen kolkaasay waxay yidhahen saynal-jaamu yidha aaway maaragtay jaamki alaabtaan ku jiray qur saasuu ku fiican yahay aaway jaamkiyay yidhaahdeen markaasay waxay yidhahen annaga waxba kama ogina yidhaahdeen waxaan ka ognahay lama ah ayagaana xaday kolka waxaa la yidhi qaraabadii oo ninkii budhay lahaayoo dhintay ayaa dacwo waxay gaarsiiyeen rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxayna u sheegeen baa la yidhi waaqicadaas dhacday ayay u sheegeen rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu soo xaadiriyey baa la yidhi ninka la yidhaha caday iyo tamiim uu keenaa la yidhi labadii nimoo masiixiyiinta ahayde kolkaasuu ka su-aalay waxaan lagu sheeganayo markaasuu waxay laa cilma lanaa bi waxaan ku ognaa ma jirto marka waxaa soo degay aayadahan ayaa soo degay weliba labadan ayado ugu dambaysa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida hadda aayadahan axkaamta ku jirta ay noo sheegaayaan salaada casr bacdigeeda ayuu minbarka soo xaadiraale markaasuu dhaariyaaleyii way dhaarteen baa layidhi inaysan arag muddo markii la joogay ayaa jaamki aa la arkay baa meesha lagu arkay culammada qaar waxay yidhaha maka ayaa lagu arko niman reer maka ay ka gateenaa layidhi qaar waxay yidhahdeen ayaga laftirkooda gacantoodaaba laga helayo ayaga ayaa meel ku qarsaday rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa haddana loo sheegaa li arrinta marka waxaa soo degtay labadan aayadoodka in cusira ilaa aayadda ku xigta labadaas aayadood soo degaa layidhi markaasaa rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu keenay baa layidhi nin la yidhaahdo camar ibnu caas waa ninkii ninkaan xoreeyey iyo mutalib ibnu abi wadaacata ayuu keenay rasuulka calayhi salatusalaam markaasuu dhaariyey shahaado oo markaasi waxa weeye dhaar oo markaas waxaan dhii lahay oo yemiinu raddi ah weye toodii lagu radinaayo marka labadaas nin oo ninkan u dhowaay dhintay waay ku dhaarteen baa yidhi la shahaadatunaa axaqu min shahaadatihima annaga maaragtay ah dhaartayna ayaa midooda ka xaqnimo badan wama ctadeynaa haddaan xaad rudubna leh inaa idan lamina aalimiin w inaa idan lamina aalimiin saasay yidhahdeen si hadda ilaahay noo sheegi doono markaas jaamki waxaa weeye labadii nimoo dambo oo markaasi sameeye minuraddiga ayagii ayaa la siiyey marka hadda aayaddan wixii maaragtay ka jira iyo wixii mansuuq ka ahne markaan dhammayno ayaan gadaasho sheegaynaa marka hadda waan isku soo xigaynaa saddexda aayadood ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow shahaadatu baynikum baynkiina markhaatiga ahow ilaahay idaa waktigii xallara uu ku soo xaadiro axadakum miskiin almowtu mowt uu ku soo xaadiro xiinal wasiyati dardaaranka waktigiisa isnaani laba weye labadaasoo dawaa cadin adaalo u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid a waa dadkiina muslimiinta ah oo amase aakharaani laba kalentood weeye oo min hayrikum idinka kayrkiina oo miladiisa miladiina aan haysan waa sidii markaas dhacdayo labadaas nimo waxa weeye aan ku diinta ahaynin waa kuwii ka markhaati kacay in antum idinkuyow dhayaah darabtum haddaad ku safraysiin fil ardi arlada aayadahan waaqicadaasay tilmaamayaan fa asaabatkum deedna idin asiibtowdha ilaahay musiibatu mowti mowdki musiibadiisa aakharaankaasoo taxbisuunahum aad soo joojinaysiin min bacdi salaati salaada bacdigeeda hadda salaada casirkaa la yidhi casirka waxaa weeye diin kasta waxaa weeye waa ku weynaa marka gadaalaana ka sheegaynaa ee hadda marka saa la dhaari karaa fa yuqtimaani labadaasu way dhaaranayaan waa labadii aan markaasi aan ugu diinta ahaynin sidaa markaas dhacda weye oo ninka layidhaha cadda iyo tamiim ay u dhaarteen bilaahi allay ku dhaaranayaan waa ka goorme inay saltumadaa shakisiin ow dha ilaahay oo waxyaabihii markaasi ay ka markhaati kaceen aad ku shakisiin wayna leeyihiin wallaahi aan ku jirta m annaga ilaahan ku dhaaranaye laa ma sharii sharaysamayno bihi bilaahi macnaha bihi bilaahi ilaahayo been loogu dhaarto mahan beed ku sharaysamayno walow kaana aba ahaado midkaan loo dhaaranayo ama midkaan loo markhaati kacayo daa qurbaan qaraabo mid u saaxiiba ha ahaado walaa naqsimu mana qarina inay ku dhaaranayaan allahi ilaahay markhaatigiisa oo ilaahay uuna amray gudashadeeda inaa anaguna idaa wansigaas haddii aan qarinno la min al kuwa dimbaabay ayaanu ka midnahay marka hadda nimanku waa sii la dhaariyey markay dhaarteenna waxa weye waa la iska sii daayey waxaan hadda soo marna markas markii muddo la joogay in jaamkii waxaa weeye nin reer maka ay ka gateen laga helay amba ayaga gacantooda laga helay markii arrintaas ay caddaatay ayaa labadan aayado soo degeen markaasuu ilaahay wuxuu yidhi sidaasa fa in cutira haddii lagu dhaalacdow dha ilaahay markay dhaafteen ka bacdi waaye calaa annahumaa labadaanu istaxaqaa inay mutayseen isman dembi labadii waxaa weeye oo dhaaratay weye oo ka dhaartay waxaan markii lagu sheegtay jaamsi labadiinamo ka dhaartay oo gaalada ahay weye calaa maa labadood yastaxaqaa inay mutaysteen isman dembi facalaa maa yuujibuhu weeye wax markaasi dembi waajiba inay faleen oo khiyaana ama beena weeye oo shahaada ay ku sameeyeen masalan waa sidaanka soo sheegayna in agtooda laga helo weye wixii adigu lagu tumaystay ayaguna ay sheegeen markaasi waxaa weeye waxay yidhaahdeen meyidkaan ka gadanay dheheen amase waxa weeye anaguu noo dardaarmo waxyaaba noocaasi wixii gadarka soo baxay weeye sidaas markay dhacdo dhacdowdha ilaahay fa aakharaani laba kaleentood ayaa yaquumaani qumaaya maqaamahumaa ayaga booskooda weye fii tawajuhulyamiina calayhimaa weeye laba kaleentood ayaa dhaar ku jihaynaysa weeye oo min aladiina kuwa ka mid ahowdha ilaahay istaxaqa mutaystowdha ilaahay istaxaqa mutaystay maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaystay min aladiina kuwii kamid ahowdha istaxaqa mutaystay xaqa weeye ama maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaysay oo waxa weeye beenta ku dhaartay amase min aladiina kuwii ka mida ah, istixiqa lagu mutaysta dhaarta calayhim ay liajlihimaa leeyahay ayadan daraadooda dhaarta loo mutaysayo labadaasnimoo hore ay dhaarta ku mutaysteen haddii la majhuuliyona saas weeye amase istaxaqa haddii la yidhaahdo faacilka lagu bineeyo istaxaqa mutaysta xoolaha weeye maalka calayhim kuwaan korkooda ku mutaysta beenta sheegay amase istixiqa lagu mutaystay calayhim biadlihim ayaga adligooda dhaafta lagu nuqaysa ila nimankaas waa dhaariye kabedel markaas hal owlayaani laba u dhow ayaa qumaayow dha ilaahay oo markaasi ninkan meyidka oo dhintay kuwa u dhowo warasadiisa waase hadda soo sheegaynay oo labadi nin oo ninna markaasi camar ibnu caas uu ahay iyo ninka kaloo maaragtay ahay mudalib ibn abi wadaacata waa sii nabigu oo u yeeray calayhi salaatu salaam oo ay dhaafteen oo sidaasan ku dhaafteen xayubtimaani labadaas way dhaaranayaan owr ilaahay oo ninkaan u dhow bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan shaahideynku inay khaa'iniin yihiin sayubtimaani way dhaaranayaan bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan waxayna leeyihiin lashahaadatuna annaga dhaartayna la lashahaadatuna annaga dhaartaynay leeyihin shahaada meeshaan waxaa way dhaar weye lashahaadatuna annaga dhaartayna ayaa axaqu xaqnimo badan min shahaadatimaa kuwaas dhaartooda hadda shahaado waxa loogaga cabiraayo nimankan ayaa waxyaaba ay markaasi ka ahaayeen ayay inkireen markaasaa waxa weeye dhaantu saasay ku timiday marka lafdu shahaada saas le ayaa loo adeegsanaya sida haddii ilaahay yidhaha insha allahu taala aan tegi doono licaanka maaragtay shahaado loogaga cabiraayo la shahaadatuna annaga dhaartaynay leeyihiin waa labadii nimo u dhoweyda meydkan ayaa axaqu xaqnimo badan min shahaadatimaa kuwaas dhaartooda wama actadaynaa haddaan xadgudubno annaguna oona xaqa ka gudubno oo dhaanta ku xadgudubno inaa annagu idaa waktigaas lamina daalimiina kuwa daalimiintaan ka midna wama actadaynaa haddii aanu xadgudubnane inaa annagu idan waktigaas lamina daalimiina daalimiinta ayaanu ka madna macnaha waxaa laga wadaa waxa weeye liyashad almuxtaliru weye calaa wasiyati weye isnayni oo yuusi ilayhimaa min ahli diini wey ow ayrihim waa hadda sida aan soo fasirayna waaye taas hadda waxaa weeye macno hadda u yeeli mayno haddaan soo fasirnay kolka hadda sidaas ayaa maaragtay laleeyahay saan horuu soo sheegna xadiidka bukhaarina waxau ahay maaragtay nin oo bani sahmi kamida ayaa baxay maca tamiimudaari iyo caday ibnu badaar ayagu nasaaray ahaayeen ninkii bani sahmiga ahay waa dhintay waa ninkaan soo sheegna arladaasoo ku dhintay arlo oo qof muslima aysan joogin markii waxaa weeye ay nimankii gaalada ahay soo galeen oy kelategiisa iga waday madiine keeneen waxay waayeen qoladaas toladiisi jaamkii waayeen oo fillada ahay oo dahabka la marmariyey markaasay waxaa weeye dacwadana way u gudbiyeen waa xadiiska bukhaari horena waa u soo sheegnay saamudowr marka waxaa weeye aayadda soo degtay ilaahay wuxuu dhahay maaragtay sida hadda soo marayni rasuulka calayhi salaatu salaam waa dhaariye way dhaarteen jaamkiyaa maka laga helay ama ayaga gacantoodaa laga hela saa horuu soo maray bukhaariga saasuu leeyahay markaase waxay yidhahdeen tamiim ayaanu maaragtay waxay yidhaahdeen iyo ninkaas waxay yidhaahdeen asagaan ka iibsanay dheheen aayadahaan marka ay aayadda labaad ayaa soo degtay laba ninaa markaa istaagtow dhahay bukhaarigu oo awliyaa usaamiya way dhaafteen riwaayad oo tirmidi leeyahana waxau dhahay camar ibnu caas iyo nin kaleentood mudalib ibnu abi wadaaca saanta soo sheegayna waaye ayaa istaagay way dhaarteen marka ayaga ninkaa nimanka u dhoweyn ahayno nina mawlow ahaynina sida kale ugu dhawaanayy kolka waxaa weeye sidaas ayaa maaragtay loogu xugmiyey xoolihii marka ilaahay wuxuu leeyey subxaana watacaala waxay leeyihiin la shahaadatuna annaga markhaatigayna ayaa axaqu ku xaqnimo badan ka xaqnimo badanaan dhilahay min shahaadati maa markhaat eh, dhaartooda la shahaadatuna dhaartayna weye dhaartayna ayaa axaqu ka xaqnimo badan oo ka run badan min shahaadati maa dhaartooda nimankii dhaartooday dhaarteen maxaa yeel waxay samaynaan tawajhulyamniin wax la yidhaahdo wama ctadaynaa haddaan xadgudubnana inaa anagu ilaa waqtigaas lamina dhaalimiina kuwa dhaalimiintaan ka midna marka xoolihii waan soo marnay waxaa loo xogmiyey labadii nimoo dambo oo waxa weeye ninkaan maaragtay awliyaa sahmi ahay ninkaan bani sahmiga ahay waxa weeye dadkii asga qaraabiyisa ahay nimankaasaa xoolihii loo xogmiyey taasaa markaasaa leysa kolka hadda ilaahay wuxuu yidhi haddana wa tacaala daalika xukunkaas la soo sheegow dha ilaahay naartaan la celinaayo oo warasada lagu celinaayo haddii nimanka waxa weeye ay caddaatoo lagu dhaalaacdo inay been sheegeen ilaahay wuxuu yidhi daalika xukunkaas lasoo soo sheegow dha ilaahay waa min radil yemiina calal warasat naar oo la celiyo dadka warasadaa lagu celiyo ayaa adnaa dhawowdhah ilaahay ayaa adnaa dhow an yaatuu ilaa an yaatuu inay la yimaadaan kuwa shuhuudda ama kuwa hawsiyadahoo wax loo dardaarmay sida hadda labadinimo hadda aan soo maraynayo ninkaas oo bani sahmiga ahu oo u dardaarmay oo ninka cadday ahay iyo tamiimu daari masalanba marka ilaahay wuuli daalika xukunkaas la soo sheegay daartaan lagu celinaayo warasada haddii qoladaan waxaa weeye lagu dhaalacdo inay maaragtay dembi mutaysteen ayaa adnaa dhawowda ilaahay an yaatuu ilaa an yaatuu inay shuhuuddu la yimaadaan ama kuwa wax loo dardaarmay bishahaadati shahaadada markhaatiga weeye waxay ka markhaati kaceen calaa wajhihaa wejkeeda ay kula yimaadaan sida waxaa weeye shayga ay uga markhaati kaceen ay ula yimaadaan ayagoo waxba taxriifinoon bedelin khiyaano aan samayn maxaa yeele hadda xukunkaanu wuxuu ku kallifayaa qulooyinka markhaatigaas inay makhaasiga la yimaadaan maxaa yl hadhow haddii khiyaano lagu arko tawadugnyamiina lagu samaynaya tayrihina waa laga qaadaya taasay marka arrintu maslaxa ay ku tahay daalika kaas adnaa dhawowdha ilaahay an yaatuu ilaa an yaatuu inay la yimaadaan bishahaadati markhaatigowdha ilaahay calaa wejhiha wejkeeda ay kula yimaadaan ow ambase kaas ayaa dhawowdha ilaahay an yakhaafuu ilaa an yakhaafuu inay cabsadaan kuwa shuhuudaahu an turabba in la celiyo aymaanan dhaaf la celiyo bacda aymaanin dhaafteeda kabacdi oo waxa weeye warasada lagu celiyo oo xoolaha sheeganayo oo markaa warasada ay ku dhaartaan qoladan khiyaanadooda saada soo marin iyo beentood oo qoladaanna ay tabliy xoogaan makaasida marka hore ahaayeen kolkaasna waxaa weeye wixii ay gudaan ow yakhaafuu ilaa an yakhaafuu inay ka cabsadaan owdha ilaahay an turadda in la celinaayo aymaanu dhaarowdha ilaahay bacda aymaanihim dhaartooda ka bacdi owdha ilaahay wataqullaha laka cabsadowdha ilaahay oo khiyaanada kataya weye iyo beenta wasmacuu maqlana waxaa laydin amraayo simacan qabeena u maqla wallaahu allowdha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta haye marka sidaasuu dhahay ilaahay subxaana wa maslaxada sida ay tahay ayuu ilaahay ka warramay wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay cabsida waxay noqonaysaa in khiyaanada la daayo iyo beenta weeye wasmacuu maqla ayuu dha ilaahay waxaa laydin amraayo simaaca qabooyin u maqla wallaahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen ilaahayna hanuuninaayo marka hadda qoladaasi waxay noqdeen qolo faasiqiina ayay noqdeen oo waxa weeye markhaatigoodii faasiqiin bay ahaayeen de marka horeba gaalay ahaayeen hadda ayaddaa markaa wax yar ku laabanno xukunkan hadda lasoo soo sheegay waxa weeye waktigaas ayuu jiray laakiin hadda waxa weeye xukunkaasu waa mansuuq baa layidhi horta ninka la yidhaha tamimudaari waxaa weeye markaas kabacdi waa islaamaa layidhi mashaahiiru saxaaba ayuuna kamid ahay sida hadda lagu yaqaano waa uu ka sheekay jira layidhi markaasi waaqicadaas markay dhacday ayuu ka sheekay jira layidhi xaaladii iyo wixii ay sameeyeeno amuurahan hadda ninka laga wariyey asaga ayuu ahay wey say wax u sameeyeen maxaa yeele runta wuxuu caddeeyey markuu islaamay ilaa qofku markuusan muslim ahayn waxaa weeye war ma sheegaayo wanaagna ka talin maaye marka hadda waxa weeye axkaamta inu meeshaan ku soo marnay horta waxa weeye dadka oo maaragtay ahlu kitaabkaahu markhaati noo noqon maayaan oo markhaatiga ilaahay uu sheegayey subxaana wa tacaala ow aakharaani min kayrikum taasu ma jirto hadda waxaa la yidhi haddane nimankaas marka in la dhaariyo oo waxa weeye sidaas laga dhigo oo la joojiyo bacda alcasrine waxa weeye iidana hadda casirku waxa weeye wax oo hadda markaasi weyn ma aan dhahdo si kastaa loo dhaari karaa oo markii hore xataa markay arrintaas eeday casirka waxa maaragtay loo yidhi min bacdi salaati loo leeyahay waa salaada casirkaa lagu fasiraa layidhi maxaa yeela salaada casirka waxaa layidhi mucadam ayayd mid la weynay diimahoo dhan ayaa suu weynay jiraa layidhi waayna ku weynaataa layidhi waktiga oo malaa'igtu ay soo degayso waaye wakti malaa'ika kuleyl ay soo degayso maxaa yidhi xadiiskna waa tu yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli wa malaaikatu binahaari haddana waxaa koraaya malaaigtii habeenka ayaa koraaya marka waxaweye xaalad oo aad iyo aad xasaasi u ah ayay noqonaysaa weye kolka hadda waxaweeye shahaadada oo annaga kayrkeyna ah, ow aakharaani min kayrikum waa mansuuqat in hadda markaasi dad dhaartay haddana waxaa weeye haddii wax lagu tumayso oo haddana gaalaa tawajuhulyamin lagu samaynaayo ayagaa waa mansuukaa la leeyahay oo hadda xukunkaas hadda maanta ma jiro kolka hadda waxa weeye sidaasaa la leeyahay oo hadda axkaamtii aynu aayadahan ku marnay horta in shay markhaati loo sameeyo oo dadka muslimiinta wax la qoraayo amba kitaabaha sidaan suuratul eh, baqara kusoo marayne in markhaati laga sameeyo taas yadu waa banaanta oo maaragtay shay sunaa weeye laakiin markhaati inay ka naqdaan dad kaloo aan miladeen ahayn ama khaatikadheen oo shahaado ay ka sugnaato ma banaana wax jira mahantaas laakiin waaqicadaasay saas ku dhacdaa leeyi saayla nimanka xoolihii markay la tageen sidii looyaga soo celi lahay ayaa la rabay marka arrintaas saasay yahay waa marka hadda isuguma kaaya darsana waktigaan xaadirkaa in macnaha qoladaas markhaati aan markaas u qabsano aan markaasi xugun aan la galno oo markaasi tawajuhulyamiin lagu sameeyo hadda axkaamtu saas maaha laakiin ay waaqicadaasay arrintaasu dhacday ayadaha marka waxay maaragtay u adag yihiin waa yeelayo xugun oo hadda maanta lagu xuguntamaayo aysan ahayn weye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala alla ka cabsadow dhahay oo khiyaanada iska daayo iyo beenta taas waxa weeye qof oo muslim muslimaa la doonayaa inuu ilaahay ka baqo oo khiyaanadu iska daayo iyo beenta weeye haddana maqla ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala waxa laydin faraayo simaca qabiilinku maqla weeye wallaahu allow dha ilahay laa yahdihi hanuunin maayo alqooma qoomkii alfaasiqiina oo faasiqiinta ahay oo ilaahay daacadiisa ka baxay ilaahay sayidow khayr ku hanuun maayo faasiqiinta dadka ilaahay subxaana watacaala fisiga uu qadiray oo sidaas maaragtay horay loogu qoray lafu maxfuud ayaa loola jeedaa kuwaasaa ilaahay subxaana watacaala uusan hanuuninaynin wadkur xusow dheh ilaahay yooma maalin yajmacullaahu alla uu soo kulminaayo arrusula rususha uu soo kulminaayo maalinta rususha lasoo kuminayo waa maalinta qiyaamo fayaquulu dabeedna alla uu leeyahay waa weeye ummadahoodii ayadoo la tawbiiqinaayo oo la haydheertaynaayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay rusushii baa la leeyahay fayaquulu alla wuxuu leeyahay maadaa ma ladiikii waa kuma ujibtum laydinku ajiibay rusulay maxaa laydinku ajiibay maxaa laydinka yeelay markaa dadka tawxiidka uu yeerteen maxay idinka yeeleen qaali waxay leeyihiinow dha ilaahi subxaana watacaala rususha laa cilma cilmi lanaa annaga nooma sugnaanin rabbiyow oo arrintaas ogaal uma lihin innaka adugu anta adugu allow allaamulquyuubi qeybyaalka allihi ku cilmi lacayaata maa qaada can ilcibaadi addooma addoomanka ka ka ciilan ilaahu adaa caalim ku ah ayaddan iyo markaas ayado soo socda waxyaabo dhowrahoo waxaa weeye qiyaamo dhacaaya ayaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waykun ayaa lagu qadarayaa ficilka darafka kan waxa weeye ficil muqadar ayaa lagu nasbinayaa layidhi waana war mustanafo hadda aayadihii hadda aan soo maraynay axkaamtoodii sida aan uga soo baxnay sidaas weeye ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadkur xusaydka maxamedkaahow yooma maalin yajmaculaahu alla uu soo kulminaayo arusula rususha uu soo kulminaayo ilaahay subxaana watacaala rususha la diray oo ummadaha loo soo diray ayaa maalinta qiyaamo lasoo kulminaya ummadihiina waa lasoo kulminaya rususha hadda cadadkooda ilaahay yaa yaqaan saddex boqol iyo toban iyo saddex waa la yidhahdaa laakiin hadda waa hadda saxiixa saas u wey sida xaqa oo raajixa waxaa weeye tiradooda ilaahay mooyaane cid kala garan mayso waana ku tegi doonaa suuratu haafir haddii ilaa yidhahdo fayaquulu markaas alla wuxuu leeyahay rususi waa loo dhahaya tawbiikan liqawmihim weeye qowmkoodiyaa la tawbiikinayaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay maadaa ma ladiinkii waa kuma ujibtum laydinku ajiibay rusulay markii aan risaalada idinla soo diray maxaa laydinku ajiibayo dadki maxay idinka qaateen weeye dadkii laydiin soo diray maxay idinku ajiibeen dacwada ma idinka qaateen ma idinka yeeleen mase idinku beeniyeen sidaa markii rususha la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen maaliga waxa looga cabira waa lisaxaqu wuquuc weeye inay arrintaasu dhacaysaa xaqiiqa ah laa cilma cilmi garasho lana annaga nooma sugnaanin oo wax nala ku ajiibo ilaahayow ma naqaano laa cilmi ogaal lana annaga nooma sugnaanin inaka adigu anta adigu ta'kiid weeye allow callaamu callaamulquyuubi qaybyaalka allihii ku cilmi layaata ilaahow qaybyaalka adigaa yaqaana waxa weeye annaguna waxba ka garanayno maa qaaba canilcibaadi waxaa addoommaka ka ciilan ilaahow adaa caalim ku ah annaguna wax ku ajiibo ma naqaano hadda markay saas leeyihiin culummadu waxay yidhaahdeen waa la yidhi cilmigu waa ka tegahaa layidhi rususha markii ilaahay su-aashaas usoo jeediyo wuxuuna uga tegahaa layidhi lishiddati hawli yowma alqiyaama maalinta qiyaamo shidada jirta daraaddeeda ayuu uga tegayaa maalinta qiyaamo shiddada jirta iyo argagaxa jira oo zaa'idkaa ayaa cilmigoo dhamaada ka tegahaa layidhi rususha kabacdii markay soo miiraabaan ayay ku markhaati kacayaan ummadahooda maxaa yeele inay ummadahooda ku markhaati kacayaan ayaan qur-aanka meelo badan ku soo marnay marka hadda markay leeyihiin laa cilma lanaa innaka anta callaamu lguyuub waxaa la yidhi waxaa ka tegaaya cilmiga ayaa ka tegaaya waxaa ku dhacaaya dahsho ayaa ku dhacaysa wareelaa ku dhacaaya maxaa yeele maalintaas waa maalin aad iyo aad maaragta u dhibaato badan weeye maalin shiddadu ay badan tahay weeye ama waxay u leeyihiin baa layidhi ilaahay agtiisa subxaanau watacaala ayay maaragtay inay wax ku jawaabaan oo wax ku sheegaan taas ayay ka gaabsanayaan baa layidhi in maaragtay taas la yidhaahdo oo ilaahay agtiisa ay wax ku jawaabaan ayay ka gaabsanayaan baa layidhi laakiin haddii la yidhaahdo masalanba ilaahay subxaanau watacaala see u su'aalayaa rususha asoo caalimku ah xaqiiqada dawadu waxaa weeye xigmada su-aashaan laga leeyahay saa horuu soo sheegnay jalaaliinkuna uu dhigaayo waxa weeye ummadaha la tawbiiqinaya waxyaabihii ka dhacay oo waxa weeye ay sameeyeen oo kufri iyo cisyaan ahay ayaa lagu tawbiiqinayaa oo calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa lagu falleexaynayaa oo qasadku ma ahan baa layidhi ilaahay subxaanau wa tacaala an allaha yaclamu shayan lam yakun caaliman bihi min qabl ilaahay subxaanau wa inuu ogaanayo shay oo waxa weeye caalim uusan ku ahaynin markaas ka hor ilaahay taasi waa ka nasahan yahay marka hadda sidaas ayaa markaasaa leeyahy waxaana caddaynaya jawabdaas fa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waa tawdha ilaahay ah, see ummadaha xaalkoodu noqonaya markii aan kala nimaado ummad kasta mid ku markhaati kacayo waa nebigeedi ilah ilaahay uu ka dhaho yooma idin yawadu ladiina kafaruu wacasawuu rasuula laytu sawaa bihim ilardu walaa yasmuuna xadiisa waanu ku soo mari jirnay suuratu nisa maalintaas waxay jeclaanayaan kufaarka kuwa kufiyey oo rususha ilaahay caasiyey arlada in lala simoy sidii xayawaanka ay noqdaan oy kuraabtoo kale ay noqdaan saasay jeclaanayaan ilaahay subxaana wa tacaala wax laga qari karna ma jiraanoo ilaahay wax ka maqasoona subxaana wa tacaala marka ayaga ayaa waxaa weeye ummadaha oo rususha ilaahay beeniyey ayaa la falleexaynayaa calaa ru'uusilkhalaa'iq ayaa lagu falleexaynayaa marka sidaas ayaa la leeyihi taasaa markaasaa lagu jawaabaya haddana maalintaas waxaa dhacaya tajalliga ilaahay oo jalaalka ilaahay ayaa axad walba ku dhacaya ilaa xataa waxaa la yidhi rusushu cismadooda ay halmaamaan iyo makfirada ay halmaamaan ah, wax walbane taxayur ayaa ku dhacayo waa tawdha ilaahay laa yaxzunu lmultazaxu lakbaru waa tawdha ilaahay marka hadda marka ayaga la yidhi laa yaxzunu multazaxu lakbaru waxa weeye intihaha dambe weeye sadex akbarka dadka wanaagsan oo rususha ay kamid yihiin ay ugu horeeyaan ma argagaxgelano ma murjinaayo marka ilaahi uu leeyahay waa marka intihaa ugu dambaysta weeye laakiin bilowga mawqifkaa layidhi waxa weeye cid walba waxaa ku dhacayo dahsha way ku dhacaysaa halayidhi markii khalaaiqdu ay ku fadhiistaan ama jilbaha ay ku fadhiistaan oo rasuulkeenu uu leeyahay rabbi salim rabbi salim uu leeyahay marka waxaa dhacaya duhuul iyo nisyaan ayaa dhacaaya marka markaas weeye laakiin marka dambo way soo miiraadayaan waxbay ogaanayaan kolkaasay waxaa weeye ummadahooda ku markhaati kacahay inay beeniyeen inay masaasay ku markhaati kacahay marka waxaa weeye casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wataala